bismillahi raxmaan الرحيم alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii siddeetan iyo lixaad ee ka mida min saxiixi muslim baabu taxriimi اnnadari ila alcawraat wuxuu baab yahay inaan la ogolayn in la eego ama la fiiriyo cawrada ruuxa muslimka rag iyo dumarba xadaثna abu bakr bn abi shayba qala xadaثna yaزid zayd ibn اlxubaab alcukli can الضaxaak ibni cuثmaan qaala wuxuu uhi ضaxaak akhbaranii zayd bn aslam baa ii waramay can cabdالraxmaan ibn abi saciidin اlkhudriy can abihi abihi abi saciidin اlkhudriy radi allahu tacaala canh ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali waslama qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa yanduru الrajulu ninku yuusan eegin ama ma eego ilaa cawrat arajuli ruuxka nin kale cawradii walalmar'atu haweenayna ma eegto oo ma fiiriso ilaa cawrati almar'a haweenay kale cawradeed walaa yufdi arajulu ninku yuusan gaadhin ila arajuli fii hawbin waaxidin hal maro yufdii jidhkaadoo qaawan jidhkiisaoo qaawan yuusan taabanin ifdaagu hunaa alilsaaq baa looga jeeda jidhkaada oon maro iyo jirkiisoon maro qaba inay istaabtaan ayaa la diiday walaa yufdi arajulu ninkuusan gaadhin jirhkiisu ila arajuli nin kale jidhkii fii tawbin waaxidin hal maro gudaheed idinkoo qaaqaawan waxba qabin maro weyna wada huwataan busto weyn go' weyn kubeerto ayaa la diidan yahay jirhkiinna uu istaabanayo markaa aad qaawantihiin walaa tufdi lmar'atu haweeney jirhkeedu ma gaadho ila almar'ati kale fi thawb اlwaaxidi hal mara oo keliya waxadaanii xadiidka waxaa ii tabiyey haaruun bn cabdilaah haaruun bn cabdillaahi wa moxamed bn raafic annaysaabuuri haarun cabdillahi alxamaal albaqhdaadi dhowr qor baynu soo marray sheekhaas qaala labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaanaa ibn abi fudaykin almadani ibn abi fudayk magaciisu sunanka inoo badan ku soo marray maxamed ibn muslim ibn abi fudayk maxamed bn ismaaciil أhbarna الضaxaaq ibn cuثmaan bhada اlisnaadi sanadkana yuu ku tabiyo weeye yani bimacnaa wadaadka ibn abi fudayg ah ya wuxuu mutaabacaynayaa zayd اlxubaab zayd bn اlxubaab ayuu mutaabacaynaya can الضaxaaq ibn cuثmaan wa qaala labadan wadaadee dambe haaruun iyo muxamed ibnu raafic waxay yidhaahdeen makaana cawrati الrajuli meesha ahayd ciryat الrajuli bay yidhaahdeen iyo wa ciryat اlmarأa meesha haddaad marayseen laa yanduru rajul ilaa cawrati اrajul wala almar'atu ilaa cawrati اlmar'a meesha cawrada ah baad cirya ku bedeli ama curya labadubaa l caynka in la godo iyo in la hoos dhigaba waa jirtaa wey ciryat اrajuli ay cawrat اrajuli ciryat اlmar'atina waa cawrat اlmar'a ciryadu ama curyadu markan waxay noqotaa murya gacanta ruuxa asagoo murya gacana lama eegi karo wey waxaa ay muuqatun baa loo jeeda waa isku mid curiyana waa la tashiirana waa lay sheegaa dhib mala macnaha guuda xadiidku baabku xambaarsan yahay waa baab laa khilaafa fiihi waa masale ijmaaciya bayn ahli cilm wa bayn almuslimiin ninka raggaa ah inuusan axad kaloo laba cawraysa eegi karin ousan fiirin karin waa masale ijmaaciya in haweenaydu sidoo kale ay tahay oo haweenay kale haweenay kale cawradada is arki waa masale ijmaaciya haddii la isweydaariyana waa la mid oo haddiiba rag laisu diiday dumarna laisu diiday maxaad moodaa weeye labadii lab iyo dhadi kale ahaa in ayagu cawrada is eegaan iyadu wax loogol yahay ma ah ilaaqa marka meesha ku jira waa qaacidai lo odhan jira alilaaq fii mowdici taqyiid liduhuuri اlmuraad nabigu hadalka waa idlaaqay nin nin kale cawradii ma eegi karo haweeney haween kale cawradii ma eegi karto ayb haweeney haweeney mara keliya kuma wada huwan karaan iyagoo qaaqaawanoo muraya gacana ragguna sidoo kale waxaa loo jeedaa dadka rag nin iyo xaaskii looma jeedo nin iyo xaaskii looma jeedo waa markaynu ifdaaga ka hadlayno markaan cawraadka ka hadlayna maxaarimtii baa meesha ka baxaay laakiin nabigu hadalku wuxuu idlaaqay waa la fahmaya wuxuu ka hadlaayo la fahmaya wuxuu ka hadlay allahuma calayka biqurayshin quraysh buu nabigu idlaaqo camimi wuxuu ujeedana waa la yaqaana waa kuwe kufaaru quraysh nabigu inuu habaaraya waa la garanaya muhaajiriin iyo asagu oo nabigu kow quraysh ka ah isma habaarahaye gaalaa loo jeeda marka alidlaaq fii mowdici ataqyiid liduhuuri اlmuraad baa le mar haddii la garanayo waxaad u jeedo inaad mar walba tirado waxaasaan u jeedaa soomaali aafaysan baa jirta markaan haddaad tiradaan sheekh aahay in yar mooyaan dheh yani lala daba istaagnaa munaasab ma aha munaasab maaha leanna waad garanaysaa wadaadku wuxuu u jeedo suubanuhu cidduu u jeedo waa la fahmaya maqaamka iyo qaraa'inta iyo siyaaqaadka shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaha kitaabka istanbihu rajul caaqil hadalka had iyo goor in qayd iyo shardi la daba dhigay iyo istinaa wuxuu yidhi waa afgaroocnimo waana ciyi iyo lakna ka baxsan asaaliibta carbeed iyo fasaxada carbeed nabigu wuxuu le alayh salaatu wasalaam an wisqi shan wisqi wixii aan ahayn zake kama go'do zake lagama rabo wixii ka yar zake lagama rabo toban eh, afan eh, ii sheeg labaatan diinaar wixii gaadho unbaa zake le xawlkii marka xawlkii meel kale lagu sheegay nisaabka meel baa lagu sheegi xawlka meel baa lagu sheegi dadka laga qaadi meel baa lagu sheegi dadka iskale meel baa lagu sheegaya yacni waad isku ururin doontaa meel walbo marka hadalka aad uu joogay idlaaqiisu waxaad eegaysaa iyo tacmiimkiisu waxaa loo jeeda siyaaqaad ka fahmaysaa taasi marka waa masala aan muran lahayn wey idan waxaa laga soo reebayaa uun raggana ragga aswaaj zawjka laga soo reebay dumarkana xaaska laga soo reebi waxaa kaloo laga soo reebi addoonta iyo sayidkuna waa ka baxaayaan xagga maxaarimtuna hadda waa ka duwan tahay cawraadka maxaarimta cawraadka ajaanibta waa kala duwan yihiin kutubulfiqi baad hawshaasi ku soo marteen iyadoo faahfaahsan sida loo badan yahay marka awratalmaxaarim cawratulmaxaarim bishahwa ooma kartid bishahwa oma dareen iyo damaaci ooma kartid laakiin wixii labada low labada low ilaa xudunta u dhexeeya mamnuuc ka maxaarimta ishaada ku dhacda ama aad eegto wixii kale waa dhib malaha way leeyihiin haddana marka damaac iyo xumaan kale aysan jirin waa marka xagga maxaarimta cawrat rajuli iskii iyadu waa ogtihiino waa maa bayna arukbati wasura xudunta ilaa labada low inta udhaxaysaa cawra ah ninka ragga ah. idan lowgu iyo xuduntu cawrada ma ku jiraan haa wadaaddaa yidhi wadaadana waxay dhaheen maya kuma jiraan cawramaha ayagu iskoodu waxa ka hooseeya ama ka koreeya cawraa low wixii ka koreeya cawraa asagu cawra ma ah xudunna iyadu cawra ma ahee waxa ka hooseeya cawra wadaadda saas yidhaahdeen wadaadda waxay dhi labadooduba cawro weeye waxaa waa cawro ayaguna waa cawraday ka tirsan yihiin nimanna waxay aan kala qaadno aan dhahno lowgu asagu cawra aha iyo jilibku laakiin xuduntu waa cawro xudun waa ka khatarsantaha yidhaahdeen low iyo jilib nimanka warkooda war sahlan ma aha ayib xadii taxdiidkaa ku asaxay ma jiro min xayu lafdi ku asaxay axaadiita macnaha ku timi dacfi baa ku jira sunankaynu ku soo marray ibnu maaja iyo abu daawud iyo meelahaas hase ahaatee dhaqan fara iyo axaadiis fara oo ficli ah iyo dhaqankii saxaabada iyo kii suubanaha ayaa laga qaatay taxdiidka asaga min xayu اljumla asagaa laga qaadanaya haweenaydaada iyo addoontaada maxaa kaaga bannaan cawra ahaan wax walba waa kuu bannaan ayb xadiidkii xakiim xisaam caafbahs bn xakiim can abi can jadihi nabigu calayhi salaatu wasalam waa kii sunankaynu ku soo maray asxaabu sunan arbaca nabigu wuui cawradiinna ilaaliya nabi allow cawradaanna maxaan ka tagnaa maxaan daynaa maxaan asturaa maxaan bannayn karaa maxay dadku arki karaan maxaan la arki karin nabi wuxuu yihi cawradiinna ka dhowro ka ilaa ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinu xaaskaada iyo addoonta aad leedahay cid aan ka ahayn cawradaysan arki nabi allow haddaan meel cidla a joogno suuca allah iskama dhigan karo nabi wuxuu uhi allahu axaqu an yustaxyaa minhu allahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas ilaahay baa ka mudan inaad ka xishootaan asaga dadka aad ka xishooraysaa idan xadiidkaas ilaa min zawjatika malakad yamiinka cumuumkiisa waxaa laga qaatay haweenaydu meel walba inay xaaskaadu kaaga furan tahay addoontaadu kaaga furan yahay lakiin wadaadda waxay leeyihiin xubinka taranka asagu lama eegi karo haweenayda wadaadkeeda ma eegi karto ninkuna wadaaddiisa ma eegi karo waxay leeyihin hawlo khaasa ah weeye istinaabay gelinayaan laakiin dagaalkaas dagaal baa meesha ka jira annaga shaaficida tafsiilaad hoose oon hadda u bixaynin ayaan masalada kaleenah oo qadqaadkeedu ay iska dhib tahayba laa yanduru rajulu idan laa yanduru rajulu waa siiqa nafyi oo looga jeedo bimacna nahyi siiqa nafyi oo nahyi looga jeedo ikhbaar oo looga jeedo weeye ka fogaada yaan la eegin laa yanduru rajulu ilaa cawrati اrajuli walaa almara ilaa cawrati اlmar'a walaa yufti rajul fii abin waaxidin kooga hodda waa cawra cawra taabanayso shayga aan la eegi karina cawrada inaad taabatan laguma ogolo taagow wixii eegmadiisu ay xaaraan noqoto taabashadiisaa ka daran shay cawra in la taabto iyo in la arka kee daran waa in la taabto ayaa ka daran idan waa min baabi أwlى marka inaad taabato tan danbaa ka sii daran walaa yufdi الrajul الrajuli fii ثawbi waaxidi walaa tufdi اlmarأaةu ilى اlmarأaةi fii ثawb الwaaxid haddiiba eegmadii hore la diiday istaabashada maxaad moodaawe lama ogol waxaan laga soo reebi hadday xaajo timaado hadday xaajo timaado ama daruura timaado oo gabadhii la dhakhtarinayo wadaadkii dhakhtar muslimo fiican loo waayo haweeney looga maarmi waayo baac iyo shiro makhraati kac iyo wixii la halmaala mararkaasoo kale waxaa weeye xaaja soo reebaysa xaaja sharciya qaacida la odhan jiray maa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati araajixa meesha imanayso waxaa loo diiday cawraadka in la eego waa maxay waxaa loo diiday zino iyo dhaqanxumay keenaysa cawro la arkay ama la taabtay waxaa ku xiga edabdarro kale iyo anshaxumo kale oo zinakow ka tah idan maa xurima sadan lidariicati ubiixa lilmaslaxati araajixa qaacida la odhan asal u yahay oo laga soo reebaya eegmada iyo taabashada iyo waxaan cawraadku dhan waxaa loo diiday mafsada ka weyn bay keenayaan balaayo dhaqanxumay keenayaan hadday laakiin baahe wacato oy xaajo timaada laga maarmi waayo wixii markaa maslaxadu ay keenaysaa lagu gaabsan xaggana lagu antaraari maayo lagu soo xadgudbi maayo fuqahada qaarkood dumarka iyo ragga laga hadlay waxay geliyaan eh, ninka dhallinyarada amradka ee quruxsan almrad اlxasan amradka ninka waxaa m aan aan garh lahayn aan xaad lahayn ee quruxsan ee cas ee gabadhba la moodhayo iyo bacbacoodnimadiisa ninka laftirkiisu lama eegi karo lama aqbari karo lama taaban karo sida dumarkiibuu la mid yahay nadar eh, shahwa hadday timaadana waaba xaaraanoo shaaficiyadu hawshaasi aad bay iskugu dhibaan laakiin idinku afrikaan haddaad tihiin amar xasana ma yeelanaysaan ma yeelan karta nin walba meeshuu joogu markaa amrad xasan ku noqonayaabay la tahay marka hawsha iyaduna aad baa looga hadlaa kusii mashquuli mayno baabu jawaazi اlikhtisaali curyaana fi اlkhalwa idan masalada nabigu ka hadlay calayh الsalaaة wasalaam waa khuluq min khuluq اlanbiyaءi wاlmursaliin waa dhaqan aadamuhu ku quruxsan yahay cawro la asturo la qariyo la ilaaliyo dishbiliinkii iyo akhlaaqdii iyo usluubkii iyo dhaqan wanaaggii aadamaha wey haddii dhaqan wanaagga laga dhaco laga dego bahal baa la noqonta wuxuush bannaanka taagan oo hadda reer yurub iyo reer galbeed iyo dadkan gaalada sheegtay iyo faranjigu ummadda adduunka ay ku rogayaan ee muslimiinta hadda rabaa inay isqaawiyaan gabdhahoodii dhallinyaradoodii yacni waxaa weeye hogaanka iyagiiba dad kala haysta wax annagu hadda aynu qabanaynaba ma jiraan tifiyahaas iyo social mediahaas iyo bahallaha la taabanaya telefoonnaha iyo adduunka maanta laga xukuba marba haddaad jabto marka lagaa adkaadana waxaad iska aamini ninka kaa adkaada wax ku dheer yahay oo wuxuu kaaga adkaadaba ay tahay ragannimo isaga ku jirta ragannimadan wuxuu ka keenay isqaawintanu isqaawinayad aaminaysa dhaqan xumadiisan baktigana cunayo khinsiirkiisa doofaarnimadiisa waxaanaaba keenayba inuu kaa adkaado marka hawshaasi waxaa weeye waa waa khalad waa khalad sidii qolyihii sheekhaaleeda la yidhi intay qolyihi ogaadana dagaalameen sidii eh, mxuu ahaa safiinaha xora salaada qadeeya sidii mxuuaha subeerka coloobe sidii ha yeelo idan ma aha meeshu ma taallo ragga ilaahay ka cabsanhayo oo hawsha kuu toosantahay baad iska celin kartaa abwaanka cabdiqaadir alla weydiiano intaas hadda ka xusuustaaye almuhim waxaa weeye adoon ilaahay ka fogaanin wadaad shoog minhaajka intuu ku soo akhristay baar dheere dhowr iyo labaatan sana ku maqraaba wuxuu yimid meelay qolyo reer macallina degaan geeli aabbihii ka dhintay intuu ku lahaabaa la hunguriyey in laga qaataba minhaajkanaaba nacsiga yidhi intuu tuuray iyo qori aakaa la baxay sidiisa manhaajkadaaba nacas iga dhigay buui waaga aana manhaajka aqoonin een ardaalka ah een salaada ka tegi jira een habeedda lahaa waxayga lama hunguriyi jirin buuo bannaankaa laga mari jira waxaadda laygu daliilaysta waa maxay waa kitaabkan aan isla duubahaya buui bal dhiga asaga qori aa kula soo booday waa halkaasay taagnayd haddana wadaad qori wata iyo kitaab yaa loo taagla'yahay so sidaa ma aha ayb almuhim dhaqankaada wanaagsan salafkaadi iyo ahlu khayrkaadi iyo abtir iyo isir baynu leenahay iyagaasaa laga qaadan ayib diintuna dacfi ma keentee adaa iska dhaadhiciya diintu raganimay keentaa xiniyay keentaa geesinimay keentaa ilaahay qadarkiisii qadiso la aaminay keentaa way ku tuusisaa waxbay dhammaystirtaa nabigu wuxuu innamaa bucitu liyutamima makaarim nabigu waa dhammaystire ee kala rida ma aha maxay dhaheen soomaalida haweenku waa laba waa kaba iyo kala rida weeye kaba iyo kala rida diintu kala rida ma eh kaba wey waxbay kabtaa oy kaalisaa oy dhammaystirtaa laakiin adigaa dacfigaadii iyo liidnaantaadii markaad meel la aadad ku fasirto weyd waxaad la aadaysaa diintii iyo meelaan mudnayn hawsha aada la iskaga ilaaliyo baabu jawaazi اliqtisaali curyaanan fi اlkhalwati wuxuu baab yahay jawaazu اliqtisaali curyaanan adoo qaawo inaad maydhan karto ee xaajaa keenaysa had marihii inay kaa qoyaan ma rabtid meeshuna waa cidlo cid kula joogta ma jira intaad iska wareejisa caalihii hunka aad qabtay webiga ma timma kartaa wey oo garbada ma geli kartaa oo bannaanka ma ku qabaysan karta fi اlkhalwati min الnaas fi اlkhalwati ay can الnaas markaa dadka gooni ka tahay ee cidna ku arkayna aan allah subxaanaه wa tacaala ka ahayn وxadثna mحamed raafic الnaysaburiي xadثna cabdالرaزاq بn hmam الصنcاni xadثna macmr بn rashid abu curwaة اليmani can hamaam ibn munabihin qaal wuxuu hi hamaam hada maa xadaana abu hurayra kani waxaa weeye axaadiiu noo sheegay abu hurayra radi allahu tacaala can can muxamadin rasuuli ilaahi sal allahu alayh ali wslm oo nooga tabiyey muxamedkii rasuulka ilaahay ahaa fadakara wuxuu sheegay axaadiiuu sheegay axaadiishu abu hurayra oo minha uu ka mid yahay wa qaala rasuul waa saxiifadii hamaam munabih kitaab dhan uu ka qortay abu hurayra uu ka qortay oo markaa u haystay wey markay marka xufaadu doonaan inay xadiid ka soo qaataan saxiifada qaabkaasay ku warinayaan bilowga hore minha minha waqaal waqaal saasay ku socotay marka sida bay rabaan hada ma xadana abu hurayra can rasuuli ilah sal ly slam fadakara wuxuu sheegay abu hurayra wey axaadiia minha waxaa ka mid ahaa waqaala rasul lah sal ly slam rsulka wuxuu ihi kaanat banuu israa'iil reer banuu israiil waxay ahaayeen yaqtasiluuna kuwii maydha curaatan jamcu caarin iyagoo qaawan iyagoon caalla qabin oo murya gacan ay maydhan jireen oo qabaysan jireen yanduru bacduhum ilaa saw'ati bacdin barhkoodna barhka kale cawradiisii u eegayo iyagoo isdaawanaya oon dambanka lahayn wa kaana muusa calayhi asalaam nebiyulaahi muusa muusa bin cimraan nebiyu bani israa'iil wuxuu aha asagu yakhtasilu kii maydha waxdahu keligi meelaha iyagu ku maydhanhaya garbooyinka iyo ay dhachayaan waxaan iyagu is eegahayaan waa ka xishooda nabigu meel gooni ah ayuu markaas nabigu asagoo ku qabaysan jiray faqaaluu waxay dhaheen reer banu israa'iil xataa dad cawrada asturato isilaalisa lagu dayn maayo bini aadam wallaahi allahnu ku dhaarannay bal beenta lagu dhaarantay maa yamnacu muusa muuse ooma diidahayo an yaktisala macana inuu nala qabaysto oo tolkii dhexbooda ooma diidin ilaa annahu aadaru inuun sheelo qaba mooyaan wax kale sheeluu qaba aadarksheelasho lama yaqaan sheelaa la yidhahda sheelo yacni waa inay xiniyuhu ama raayuhu ay ku bararaan oo intii dhacaan galo ama xiidmaha ku furmi ama eernaad dilaacaysa idan ree miyigu ceeb bay magaalada waa eernan iska qaada la iska leehay ree magaala kabtooda culayskama laha laakiin ree balaaya ahayd shaaquuq iyo waxbaa la odhan jiray soo ma garanaysaa cudur baas ba wax kale maaha wax kale maaha raayaha iyo caloosha xididba waxaa u dhexeeya xuub adag xuubka hadduu igfishin baabiyo ama uu adoo wax jiidaya ama wax qaadaya ama ceel shubaya uu dilaaco xidmihii calooshii baa soo fakanaysa dhacaan baa gelaya haraggan haya xiniyaha ama raayaha haya haraggaasaa buuxsamaya oo weynaanaya wax kaleba ma aha intii la qalo oo meeshii dilaacda la talo yuu dhacaanku dhammaanaya alaabtuna caadi bay marka dambe noqonaysa laakiin waagi hore dadku dee dhakhtar ma jirin hawshuna balaayay ahayd waan laisku caayi jiray waad garanaysaan baa umalaynaya ayb ilaa wallaahi maa yamnacu muusa nabi muuse uma diidaya an yaktasila macana inuu nala qabaysto ilaa annahu aadaru inuu sheelo leeyahay mooyeen wax kale oo noo diidi ma jiro qaala wuxuu yidhi marka rasuulku fadahaba maratan mar buu tegey oo doonay yaktasil inuu qabaysto fa wadaca awbahu maradiibuu nabigu saartay calaa xajarin dhagax buu saartay dhagax meeshii biyihii yaallay ayuu marihii cafan fafara alxajaru biawbihi dhagaxii baaba la booday marihii la saaray dhagaxii marihii la saaray baa la dhaqaaqayb ruux bini aadam la orday fafara alxajaru dhagaxii baa la baxsaday biawbihi awbi muusa calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuui suubano fajamaxa muusa muusa isnaydhiyey wey jimaax markaad orod aadan la hadhin e inta tabarta isfakiso nabigu haddee nabi xishood badan buu ahaa isqarinayey dhagaxiina waa boodo maryah buu la caray wuxuuna ola cararay hiladii ay reer banu israiil ku qabaysanayeen ee la ee facshirkaayd buu la aaday fagaarihi buu la aaday muusa nabi muusa isfakiiyey ama aad u orday biirihi dhagaxi gadaashiisi biirihi iyo biaarihi waa isku mid wuu dabagalay umbaa loo jeeda waa daba orday nabigu laba luq irihi iyo aarihi ayib yaquulu asagoo nabilaahi muuse awbi xajaru awbi xajaru war dhagaxu maradayda war dhagaxu marada war marada ii dhig war marada ii dhig nabiyulaahi muuse hadda dhagax baad la hadlaya maxaa yeele dhagaxa wuxuu ku dhaqaaqay wixii ay bini aadamku samayn jireen dadka caqliga leh waxay samayn jireen ayuu asagu sameeyey marka waa in loola hadlo sidii ruux bini aadan ah ayib dhagax inuu meel fadhiyo oo la jacabsado oo ama la shiido ama dhardhaar laga dhigta la isku ogaayo inuu isfakiyo so ma aha waa wiil koro iska booday unaad marka waa in loola hadla sidii biniaadanki awbii xajaru ayaa xajaru dhagaxu maradayda wey dhagax marada idhig xataa nadarat banuu israa'iil ilaa saw'ati muusa dhagaxiisu u ordahay markuu reer banu israil dhex iska istaagay maryana waa wataa nabi muuse haddii orodku ordahay wuu soo dabagalay isagoon is arkaynin oon iska dhaagaynin bay arkeen inuusan nabigu sheego lahayn oo biniaadan oogu quruxsan yahay xataa nadarat banu israa'iil ilaa banu israail ay eegeen ilaa saw'ati muusa cawradii nabiylahi muusa calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay dhahan markay eegeen wallaahi maa bimuusa min ba'sin wallaahi maa bimuusa ilahay baana ku dhaaran rasuulkii been kusoo dhaartay ma ahayn been bay hadda kusoo dhaaranhaya haddana waxay leeyihin beentii bay ka dhaaranaya haddana maa bimuusa nabi muuse kuma min ba'sin wax dhibaato ah. minta hadda waxaa loo kordhiyay litawkiid litawkiid iyo in tacmiimka iyo cumuumka meesha ku jira la dhuujiyo wax haba yaraatee dhibaato ah bal markay minta meeshaa gasho cumuumka ku jiray waa nasun fi lcumuum naska asaga ah yaqbalu takhsiisa wala taqyiid baa la yidhahdaa faqaama alxajaru dhagaxi baa istaagay xataa nudira ilayhi faqaama alxajaru dhagaxi baa istaagay xataa nudira ilaa la eegay ilayhi ilaa muusa nabi muuse ilaa si fiican loo fiiriy w marihii la taagnaa meesha taagnaaw qaala wuxuu uhi subanuu fa akhada tawbahu marihiisibuu subanuhu qaatay nabi laahi muusa fatafiqa wuxuu gadagalay darban bilxajari dhagixibuu ul kala daalay dhagixbuu mareereeyey hadde waa wiile wiil sidiisiibuu la caray hantida soo iyo dharki waa in la garaaco fatafiqa wuxuu gudagalay nabiylaahi muusa fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq soo ma garanaysaa darban garaac buu ayuu nabi muuse kala daala way bilxajari dhagaxii qaala buur wuxuu yidhi saxaabigaas wallaahi allahan ku dhaartay innahu la bilxajari nadabun sittatun aw sabcatun darbu muusa bilxajar dhagaxii markuu nabiyulaahi muusa garaacay ushi baa dhagaxi kartay ilaahay baan ku dhaartay wuxuu dhagaxu nabigu wuxuu noo sheegay toddoba nabar baa dhagaxi gaadhay nadbigu markay ushinta kugu dhacdo ay ku goyso ama ay meeshu diisto oy bannaanaato dhagixi baa wuxuu yeeshay gam bini aadan ushii baa ka muuqata barbar wuu barray wey ma aha wuu dilaacay ilaa hadda dhaga dhagaxda ku dhufato wuu bararay barar baa ka muuqdo sidii jidhkii bani aadamka kale dhagaxii baa bararay ul marka lagu dhufto maxaad sugi meeshu inay bararto wallahi allaan ku dhaartay innahu bilxajari dhagaxa waxaa ku yaala nadabun barar barar baa ku yaala sittatun oo lix ah lix barar aw abcatan wa toddoba ah xaggee ka yimid darbu muusa bilxajar min jaraa'i darbi muusa bilxajar garaaca uu nabiylahi muusa dhagaxa garaacay bayna ka timid way bararka asaga waa mucjiza min mucjizat alambiya ayb waxaasoo dhanba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala raba inuu markaasi ku hufo oo ku difaaca ambiyadiisa iyo rususiisa calayhim asalaatu wasalaam marka nabiyulaahi muusa haddee waa nabi wuxuu fahamay in dhagaxaan la dira hadi dhagaxaan dhagax la dira wey ilahay baa wax dhaqaajiya asaga wax maamula tadbiirka asagaa iskale horaan inuu meesha qotoonsado oo wax la saartana allah iskala inuu wax la badona waa amar rabbi marka waa ka dabategey wuxuuna u garaacayaa marka malag buuba u gacan qaaday nabiyulahi muusa de waa ogtihiin malakulmowd iyo asaga wixii kala qabsaday ayib kanna wuxuu yidhi waa addoon amarka khilaafay asna edbi mar dambiiso u noqonin wuu garaacay ushina way kartay idan ushaa kartay iyo lacararka iyo hawlahaasoo dhanba waa min ahbaar alambiyaa sida ay oola yimaadeen ambiyad u sheegeen baa loo rumaynayaa ilaahay qudradiisana waa saalixa lii ama waxa weye waa caama calaa kulli shay wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa awoodaa ee waxyaabuu awoodo oo uusan samaynaynin xikmatan ayaa jira iyo wa cadlan uusan u samaynaynin ayib sida dulmiga wix la halmaala imaamku wuxuu u keensaday xadiidka muslim qolyaa waxay leen wuxuu u keensaday inuu u deliishado inay bannaan tahay cawrada in la muujiyo lilxaaja cawrada in la muujiyo lilxaaja aaniyan waxaa kaloo u deliishaday in keligaa markaad tahay callaha aad isdhagan karto isqaaweyn karto waana masale uu u baabaystay nabigu uu yidhi baabu jawaaz اliqtisaali curyaanan fi اlkhalwa nabiyllaahi muusa keligii buu ahaa hiluu keligii ku qabaysanayay maryihiisoo dhan ba intuu dhagax saartay buu iskii u qabaystay da waa isqaaweeyo intaa hore haddaan ku gaabsanno waxaa ku jira alistidlaal biharci man qablana bisharci man qablana baa ku jira lanna qisadan waa qiso dhacday fii bani israa'iil fii shariicati muusa calayhi الsalaaة wasalaam ayib u bixi mayna hadda ayagu inay isqaawiyaan oo ayagu is-eegi ay qabaystaan oo isfiiriyaan ma shareecadoodi baa u bannaysay mise macsiya mukhaalafa ayagu ay sameeyeen bay ahayd waxaa loo badan yahay macsiye ayagu ay sameeyeen oo diinka khilaafeen inay tahay nabilaahi muusana uu kari waayey ila niman dhib badan bay ahaayeen niman waxay leeyihiin maye way u bannaanayd oo ayagu saasay sameeyeen laakiin nabigu asagoo xishoodkiisaa badnaayo wax kuu bannaanood oga tegi baa jira sariig iyo xishoodaad oga tegi baa jira ayb labadaa ra'yiba hadda wax ku mashquuli mayna laakiin qisadan waa min sharci man qablana haddaad tiraado sharci man qablana ma xujuu yaho la deliishan karaa xujuu yaha la deliishan karaa hadda xadiidku waa ku cadyahay oo meel laga mara ma laho way inaad qabaysato adoo qaawan oona marka kastuume iyo buumo iyo macawistaada adbiyaha laga shardi ma aha waajibna ma aha waad iska dhigan kartaa kadibna waad qabaysan kartaa mar haddaan cidna ku eegaynin ku arkayn nimanna waxay leeyihin ma aha qolyaha marka qaba sharcu man qabli waa xuja xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo badankood xadiidka waa daliishadaanoo aad bay marka shaaficiyada iyo niman badan oogu shidaan qolyaha shaaficiyada waa ka niqaasheen waxay leeyihiin xadiidku ma aha min sharci man qablana ma ah wejhulistilaaqu waxaa weeye nabigaa soo guuriyey calayhi salaatu wasalaam ka sheekeeyey mana radiyin suubano calayhi salaatu wasalaam mana qoonsanin fadalla daalika wuxuu tusay anna sharca man qablana waa muwaafiqun lisharcina bay yidhaahdeen hadday hawshu hawl khaldan tahay oo shareecadana ay ku liidato oo aysan bannaanayn adoo qaawan inaad qabaysata aysan bannaanayn nabigaa baraarujin lahaa waana mucallim maqaamkuna waa maqaamu tacliim cawra la muujina oo wax laga sarrigto in badan nabigu waa ka hadlay nabigu inuusan tacqiibinin radinin ka daba hadlin waxay daliil u tahay hawshuu nabiyulaahi muuse sameeyey inay waafaqsan tahay sharcigeenna marka waa muwaafaqad sharcu man qablana liharcina wey ee ma aha meeshaad aaddeen bay shaaficiya ku hadleen waana ixtimaal labada isdilaalba waa isu dhow yihiin <clears throat> sidoo kale fiaiiwaynu gaari doonaa buhaarina waad ku marteen baa laga yaabaa waa kii nabilaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam yaa intuuu dharkiisa dhigtay buu isagoo qaawan buu qabaystay markaasaa daruur ku da'day ayax dahab ah ayaa soo daatay nabilaahi ayuub marka wuxuu isku dayay inuu aruursado ayaxi dahabka ahaa isagoo qaawanna waa qabaysanay calayh salaat wasalaam marka waa keligii buuna ahaa markaasaa ilaahay la hadloo yidhi nabilaahi ayuubow maxaad hadda dahab ayaxa urursanaysaa miyaanan ku deeqin oonna wax ku siinin wuxuu idhi ilaahayo waa ideeq waxaa aysiisay laakiin lagama dhargo barako cusub weeye daruur baa waxay dahab bay da'day hawsha cigaal shadaad ma aha cigaal baa waxaa la yidhi intuu arkay oo isi soo halleeyey iyo isagoo koriyo hoosba ka qoyan oo aad isku urahayaa soo galay gurigi warwaa sidee uf baa layidhi daru quruntay baa igu da'day buuri warwaa isku bi'ise waa sidee baa layidhi ma buuri raalliaada daru quruntay ayaa igu da'day oo waa roob almuhim nabiylaahi ayuub wuxuu yidhi ilaahay ou barakadaada lagama laga dhargo dahab baaba da'ahayo roob da'ahaya halkaa waxay culamadu ka qaateen nabiyulaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam ilaahay kuma canaananin maxaad u qabaysatay adoo qaawan ee eh, maxaa lagu canaanta maxaa dahabku urursatay ama gacalcun aan dhahna canaanta xoogo yar qalabsanta ilahay ambiyadiisa ma canaantee waa gacalcun weeye soomaali way kala taqaanaa hawsha ayadaa xoogow marka nabiyullaahi ayuub waxaa la yidhi sooma fiice inaadan lama dhihin sooma fiice inaadan adoo qaawan wa hada daliil inay tahay ambiyaa keyrkood bay qabaysan karaan markay keligood yihiin cidlana ay joogaan oon aadama la joogin inay qabaysan karaan ayagoo markaas eh, aan calal qabin aduu labada xadii xadiidka ayuub iyo xadiidka muusa calayh salaatu wasalam intuba waxay tusayan inay bannaan tahay hawsha ayada ah waxaa marka u baahan in laga jawaabo xadiidkii yacla bni umaya eanu ku soo marray sunanka sunanka abu daawuud baynu ku soo marray eh, nabiga maalin maalmaha kod calayh salaatu wasalam wuxuu soo maray meel bannaanoo daleeda ah wadaad taaganoo ku qabaysanaya meel bannaanoo daleed ah oo dadku marhayaan oo isha la arkahayo nin iska taagan oo iska qabaysanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam mimbarku fuulay wuxuu uhi ilaahay subxaanahu wa waa xayiyun satiir ilahay waa xushood badan yahay waxna waa asturaa yuxibu alxayaaءa wاsatra xishoodka iyo asturaadana waa jecel yahay faida اkhtasala axadukum falyastatir midkiin hadduu qabaysanayo ha is asturo bimacnaa ama meel gabadii geeda ha galo ama haddii musqul iyo wixii la halmaasho ha galo ama mariisa ha ku qabaysto meel muryaga cadinkoo banna cidlaha istaagin xadiidka waynu soo mari cillaha ku jirta cinda ahlilcilmi asawaabu inuu markaa mursal yahay inuu mursal yahay hadduu asaxana waxaan leenahay xadidka wuxuu khuseeyaa meel laga arkayo oon cidlo ahayn buu ninkaa istaagay ootuu nabigu qoonsaday calayhi salaatu wasalaam qaybtan dambe xataa nadara banuu israa'iil sawati muusa iyo faqaama alxajaru xataa nudira ilayhi labadaa lafdi waxaa ku jira jawaazu nadari cinda daruura jawaazu nadar lilcawraad cawraadka in la eegi karo cinda alxaajati wadaruura xaajada hadda meesha taalla maxay ahayd in nabiyulaahi muusa ilaahay beri yeelo ayaguna ay hubsadaan inuusan ceeb qabin oo ceebka saliin yahay ayaa baahi diineed ah marka fasaxday oo keentay in la ogolaado ilaahina waa ka hadla hawshaan ya ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allah mima qaaluu wa kana cinda allahi wajiha baab اlictinaa'i bxifdi اlcawra wuxuu baab yahay in lagu dadaalo ilaalinta iyo asturaadda cawrada alictinaa daryeelidii ku dadaal weeye bixifdi اlcawra yacni waa dhaqan wanaagsan oo ambiya laga soo gaadhay fiطrat اlbasharna ah laakiin marka la bahaloobo ee dhaqanku hallaabo ee laga baxo aadaannimaadka laga baxo wax walbaa dadka ka suuragelay waagii dambe waxay gaadha dadka qaarkood inay ku cibaadaystaan inay isqaawiyaan sheekh hebel baa oo min karaamaatii ka mid a mimbarkaa intuu istaago oo mimbarka ku saxaarooda oo ku kaajay ayaa kaadiis la leefay wa hada min karaamaatihi wa mucjizaatihi suufiya kutubtadii ku qoranta somaydaare karaamaadka karaamaadka uu qoray isheeg shacraani cabdulwahaab shacraani bay ku qoranta ibn mulaqin nin xaafid ah kutubtiisa dabaqaat suufiya ku soo guuriya karaamaadkood kitaabka ku sheegay waxaasa waa min karaamaati nabhaani baa naftu kaga baxday marka waxaas wax jira ma aha bani aadamku marna xaggaasu u dhacaa marna waxaa u baxa bayda marna daba geeska u baxa so ma kala garanaysa rigi geela dhaqi jiray marna bayda u baxaysa marna dabageeska u baxaay laa tafriida walaa ifraad وxadثna إسحاq إبراhيم الحنdلي ومحaمد بن xاtم بن مymuن الرازي جamيعا si wada jira عن محaمد بن بكر الأزدي قال wuxuu hi محaمد بكر الأزدي أخبرنا بن جurayج cabdالملك بن عبدالعزيز بن جurayج xا وxadثnي إسحاq بن منصور الكوسج إسحاq بن منصور بن بهرام الكوسج تلميذ أحمد وإسحاaq ومحaمد بن رافع واللفظ لahma lafdiga hadda aan sheegi doonana labadan wadaada dambaa leh ma laha weeye إسحاaq بن rahim iyo aabaduba bay ka wada aadanayaa adiika laakiin siiadii unbuu kala duway waadhi unbuu imaamku kala duway siday ahayd buunu u sheegay wy abarna bnu jurayj cabdulmalik ahbarna camr bn dinaar aljumaxi annahu samica jaabir bn cabdilahi alansaari yaquul isagoo leh lama buniyat ilkacbatu kacbadii maka la dhisay dhisad ma ahayne dayactir bay ahayd dayactir ama dib u habayn daad qaaday iyo gubatay iyo kacbada ilaahay baa subxaanahu wa tacala dhisay malaa'ig baa dhistay asalkeeda hore markay duugadoo dhammaatayna waxaa soo kiciya haddana nebilahi wiilkiisa ismaaciil markii haddana ay baaba'day oo duntayna waxaa soo kiciyey quraysh marka waa daycatir ama dibu habayn iyo naashnaashow lama buniyat اlkacba kacbadii marka la dhisay yani markii la dhisayo lama araaduu in badan baynu soo maray atacbiiru biاlficli wairaadati atacbiiru biاlficli can iraadat اlficl falki baa lagu dhawaaqay waxaa loo jeedana waa doonidda falka doonidda falka ayb lamaa buniyat ilkacbatu kacbadii markii la doonay in la dhiso dahaba الnabiy nabiga dhaqaaqay iyo wa ibn cabduladeerkii ah yanqulaani xijaaratan inay dhagax soo ilan iska waxu qabsada kacbada lagu dhiso fundayi iyo howlaha meesha ma joogaan quraysh way qaybsataa hawsha dhagaxii biyihii geedihii wax walba waa daldalaya hal funday oo ama reer ruum ama qoys kale ah uun qaabka iyo afargeeska hadda yay uxaynayaan qolyaha carbeed waxyaabahay soomaalida kaga fiican yihiin wey waa aan yaman tagay sanadaan joogay yaman guri walba ninka joogaa funtay ka ah ninka reerka qaba ee caruurta leh ee sawjka ah ayaa funtay ah guriga meel hadduu ka jaba asagaa hagaajin oo dhisi korontada hadday hallawda asagaa hagaajini kuu karku hadduu hallaaba asagaa hagaajini darmuuska iyo biruhu hadday kharimaan asagaa habaynaya in fuunday bannaanka looga yeedha ajnabi ah oo guryahooda uu soo gola ma dhacayso ya idinkuna haweenkiinna iyo dumarkiinna iyo fuunday lamabaka way isku milan yihiinba meesha ku hagaaji fuundayga hebel habaan u yeedhanoo galabta noo hagaaji yacni guri aan waa wadaad loola jiray siyaad doctor siyaad hadda maraykanka meelhaasuu jiraaye aanada wada deganayn oo ardaysna meesha ka ahaa anagoo degan baa laba daba saddex dabaq la saaray ninka gurigi lahaabaa dhisaya iyo carruurtiis odayga gurigi lahaabaa injineer iyo fundig ah qalabku watay wuxuu qabanaya iyaguna alaabta u keeneen guri isagaa dhisaya waxaad moodaysaa inuu dhisay injineer khabiir ku ah arbaciina caama khibrad leh inuu dhisay marka hawsha iyagu dhaqanay leeya carab guryaha iyagaa dhista iyagaa fundeyaa laakiin idinku shaqooyinka maxaad u qaban weydeen waad ka faanaysaanba maya aqoon hadday hadday aad jeceshihiin waad baran lahaydeen laakiin waxaa weeye hawlaha noocaas oo dhanba sankaad ka taagaysa waaga dambana marka nin madow ah oo gaal ah oo xataa muslim ahayn oo iyo mid hadduu daba muslim oo dhaqan xun iyo carruurtii iyo gabdhahaadii iyo haweenka ku sii dayn wuxuu sameyn war oma hayst mobilkii waa la qaatay alla meeshanuu saara waa ta u yar weeye waa dhibka u yaree gaara reeraha fasaadka gaara wey hawshaasi marka dib mulaaxada hawl mudan wey lama buniyat ilkacbatu dahaba alcabaas dahaba الnabiyu wacabaas yanqulaani xijaaratan faqaala cabaas cabaas ba wuxuu idhi lilnabiyi subnaha ku yidhi calayh الsalaaة wasalaam ijcal yeel nabi allow isaaraka hoosguntigaada ayib markaa nabiga lama dina calayh الsalaaة wasalaam la soco ijcal isaaraka hoosguntigaada waxaad saartaa iyo macwistaada calaa caatiqiga degtaada saar tunkaada halkaan degta ama tunka meeshay garbuhi iska galaan luqunta maxaad tidhahdaa deg iyo tun baa layidhaah ama deg ama tun ayb garabku waa ka garabku waa kan kan waa garab qoortan iyo labada garbood meeshay iskaga yimaadaan maxaa layidhahdaa ee laftu ay ka taagan tahay dadka waa tunkaasaa caatiq la yidhahdaa waa meesha rug wax ku qaadaan haweenku dhabarkay wax ku qaranna tunku wax ku qaadaan nin walba meel buu ku xoog badan yahay calaa min alxijaarati dhagaxa dhibkiisa dartii iskaga dhigbo dhagaxa aad meeshan saaraysaad ku qaadayso marada iska xiji mara kale nabigu addama haysta halkan saaro fafacala nabigu wuu yeelay talida adeerkiibuu qaatay fakhara ila alardi dhulkuu nabigu ku dhacay wa tamaxat waxaa taagantay caynaahu indhihiisa ila asamaa tumuuxu oo markay indhuhu taagmaan sida ruux qalalo kale aad indhaha korka u dirto wa tamaxat caynaahu indhihiisi baa nabigu taagmay weeye ila sama xagga cirka uma qaama subun waa istaagay faqaala wuxuu idhi izaari izaari wuu sosay nabiga wuxuu ku sosay maradaydi maradaydi hala isii intuu nabigu yaallay baa layii mar dambe maradaa ha furin hawl baa lagaa rabaa waxaan isqaqaawanaya qurshahooda ha gelin adugu nabi baa lagaa rabaa ummadda hawsheeda waxaa lay mar dambe waxa dhow lagugu qonsado soo asagii isqaawin jiray ma a lagu yidhaahdo yaan lagugu arkin soomaali moogta iyo bani aadan hadday yaraantaadii hawl kugu arki jireen hadhow markaad weynaatay xataa akhyaar noqoteed caalim bilaad noqota kaa dayn mahayaan macnaga muxuu noo sheegay in hebel sokii shalay mooryaankaa bay ku leeyihin ah. soko shalay mooryaanka wadaad wadaad hadda soomaaliya jira oo ra-isli ahaan jiray ayaa waa masaajid ka adaamay ninty twogii ninty treegiina xaafadahan isliibuu ku qayli jiray maqaxyaha isagaa iga sheekeeyey allah xifdiye marka masaajid buu ka aadaamay markaas waxaa soo maray markuu masaajidki nin baa soo galay ku tukanaya mu'adinkii aadaami wuu firi soo hebel maaha soo adiga juunkallaha ku qayli haddana aadaanku muxuu ahaa ma annagaa hadda aadaan salaad noogu yeedhi shalayna baasha waxaan kaa kari lahay war ka soo bax juungalka marka soomaali ma socoto ma socoto kaa dhegaysan maayaan marka waa ambiyada waa laga ilaaliyaa marka hore lasoo rabaayden ee lasoo carbinayo ee lasoo lalyaba waxyaabaha aadamuhu ay ceebta ka dhigtaan oo dhan baa ilaahay ka ilaalinaya subxaana wa tacaala qad haya'uuka liamrin low fatinta lahu farba binafsika an tarca maca alhamali وطحمت caynaahu ilى الsmاء ثuma qaama faqaala izaari izaari fashada calayhi izaarah howskuntiisiibu nabig isku xidhay maradii macawistiisa markiiba guntaday markiiba guntaday markuu kacay qaala ibnu raafic wuxuu yidhi fii riwaayatihi ibnu raafic wuxuu haddana rabaa inuu kala duwo alfaadii labadii sheekh ee asagu uu lahay isxaaq bn mansuur iyo maxamed ibnu raafic ila iyagaa lafdiga iskale wakii soo yidhi ijcal isaaraka calaa caatiqiha meeshai ahayd yo wuxuu asagu ijcal isaaraka calaa raqabatika wa fii riwaayati calaa raqabatika ku jirta xaggeed gelinaysaa ijcal isaaraka calaa caatiqika meeshai ahayd calaa raqabatika macawistaa saaro luquntaada luquntaada ila luquntii tunka waa istaaray walam yaqul ma dhihin calaa caatiqika ma dhihin waxadaanaa zuhay bn xarbi baa noo warramay xadana rawx xadana zakariya ibnu isxaaq almaki xadana camr bnu dinaar hadda zakariya ibnu isxaaq almaki ba wuxuu mutaabacaynaya cabdilmalik ibnu jurayj kilaahuma can camr bnu dinaar aljumaxisu sidaa ma aha ayib qaala wuxuu uhi imaamkaas samictu jaabir ibna cabdilaahi ayaan maqan yuxadiu asagoo ka sheekaynaya oo leh sheegaya ana rasul lah sal slam kaana yanqulu macahum alxijaara ana rasul rasuulka ilaahi baa kaan ahaa yanqulu kii qaada macahum maca qurayshin alxijaara dhagaxuu gurahay lilkacbati kacbaduna u qaadayey wacalayhi isaaruhu asagoo qaba macawistiisii faqaala lahu cabaas cabaas baa wuxuu nabiga ku yidhi cammuhu adeerkii ahaa yabna akhii adeer low xalalta isaaraka haddaad macawistaada furi lahayd hoosta kuugu xidhan oo fajacaltahu macawista aad yeeli lahayd calaa mankibika garbahaada duuna alxijaarati dhagaxa sokidoo dhagaxa iska xijiso wey oo dhagaxa iska xijiso soo ma wanaagsanaateen qaala wuxuu idhi jaabir faxallahu nabigaa furay macawista hoosuu ku qabay fajcalahu calaa mankibihi raggu markay keligod yihiin soolama yihiin fuulinka iska bannaystaanoo xataa raayahooda iska muuqdo danka ma laha haweenkaiyagu midka dhex joogaan hawl qabanaya weliba hawl ay ku jiraan waxaa weeye wax qarsoon ma jiro lasma fiiriyaba nin nin kaftan badan baa waxaaba qarsan yidhaahda intooda kale kuwa leecad maayaanba ayb fajacaltahu calaa mankiibika qaala faxallahu waa furay fajacala wuxuu macawisii nabiga yeelo oo saaray calaa mankibi garabkiisii fasaqata maqshiyan nabigaa dhacay isagoo lamiir daboolay maqshiyan calayhi lamiir daboolay qaala wuxuu idhi jaabir famaa ru'ya lama arag bacda dalika alyowm maalinkaa kadib suubanaha curiyaan isagoo qaawan maalinkaa wixii ka dambeeyey nabigu mara iskama wareejinin wey ayb mara iskama wareejinin waxaa loo jeeda hadda bani aadamka kale ee xasaaskiisa lagama hadlaayo ayib sidai wadaadka suufiga iyo sumurqa ku geli markugel saad u leedahay islaam baan wax ka dahayaa cawrana waan qarinhaya dhakhtarun baa lagu seexinaya famaa ru'ya lama arag bacda daalik bacda dalika alyowma curyaana wadaad hadda saaxiibbaa ka sheekayn maayo yaa dhibkaa qabsaday almihim curyaa isagoo qaaway nabiga lama arag wix maalinkaa ka damay calayhi salaatu wasalaam qisadan marka dee waa xadiid qiimo badan haddii ambiyadaba dhaqankaa wanaagsan lagu tarbiyeeyey nabigana lagu xanuujiyeyba ilaa uu dhacay waxaa weeye inay ummaddiisuna ku daydaan carooda ilaaliyaan isdhowraan baa la doonaya allahuma inay daruuray hawshaa markaa wacata mooye xadiidka marka jaabir qisada muusan joogin waa min mursalu saxaabiyi jaabir bn cabdillahi waa ansaari reer madiina wey qisadana goormay dhacaysaa nabigoon la dirin calayhi salaatu wasalam makay ka dhacaysa oon rasuulba weli laga dhigin ayib idan marka waxaa weeye waa mursal isagu ma soo gaadhin wey laba midun bay noqon in la yidhaahdo calaa ra'yi ljumhuur aynu marro oon dhahno mursalu saxaabi waa xujatun cinda ahli اlcilmi min alusuuliyiin wاlmuxadisiin wاlfuqahaa abu isxaaq alisbrayini keliya ayaana hawshaa ku khilaafaya nimanaan badnay warkoodana macala muxadisiinna maaha nimanka waxba la weydiin maayo haddaan doonno waxaan leenahay waxaa dhiciga suubanaha u sheegay calayhi salaam ooga sheekeeyey ile jaabir waa saxaabadii khaaska ayd wey waxaase ka wanaagsan macnaha nawowi iyo qurtubi tilmaameen oo cabaas buu ka qaatay ah ila cabaas baa joogay goob kana sheekaynaya ayb qisadana aabbaba u ahaaba talada la eedayna la mahadiye aynu dhahne talada la mahadiyeyna waxaa keenay cabaas baaba ku taliyey soomaalida waxaa la eeday la mahadiye bay dhahanoo afkay subsadaan waa garanaysa ayb hawshaa hore lamaa buniyad masale hadda laga yaabo inaanan gaahin inaan gaari doonno xilligeeda iska fogiyo masaajidda ku iman doonta aynu tilmaano masaajidkan masjidulxaraam asalkiisii malaa'ig baa asaastay ilaahay keliga in lagu caabudan waa loo asaasay yaa loo asaasay waagii dambe mushrikiin iyo kufaaro quraysh iyo wixii la halmaalaa qabsaday ayadooy sidaa tahay oo intaasoo sanam yaalaan lixdan saddex iyo lixdan sanam ay qandoodaan ayaa lagu tukay ilahay lagu caabudayay nabiga ilaahay nabigaa ku tukanayay saxaabaa ku tukanaysay lamana odhannin waa masjidu diraar iyo masjidu shirkin wa kufrin weeyah laga cara lama dhihi masalada marka aad in loo fahmo muhiim jiddan masjid walba oo markii hore la asaasayay ilaahay dartii loo asaasay masjid walba oo markii hore la dhisahaya ilaahay dartii loo dhisay ilaahay lagu caabudo loo dhisay hadday waaga damba maamulkiisu xumaadaan oy mushrikiin iyo qubuuriyiin noqdaan adagiiba kaa bilaabata cawmiya baashu oo ay noqdaan qubuuriyiin iyo mushrikiin masjidka waa lagu tukanhayaa u fiirso masjid araam asalkiisa hore maxaa loo asaasay waa masjidun usisa cala taqwa min awali yowm kadib baa mushrikiin iyo kufaaru quraysh iyo balaaye iyo reer jurham iyo la wareegeen waxba iska bedeli maayo masjidkaas intuu taagan yahay alla ku caabudi waad ku tukan mushrikiinta haysta in badan la tukanayn ayagoo halkaa afuufahaya balaayadoodii geeskaa intaad istaagtaad ku tukanood ka baxaysa alimaam xaafid ibn kaiir baa masalada faahfaahiyey kitaabkiisa alaxkaam alkabiir saddex juz ba hadda laga dacmayso labay ahaayeen akhriya bukhaari baynu ku gaari doonnaa isagoo baabkaa baab ku dhow baabaystay xaafidkuna markaa uu baxti tilmaamay inkastoo masalada hadda qaabkaynu u dhignay isagoo uusan ku baraarugin oo alxaafid ibn kaiir baa baraarujiyey oo qaabka u sharxay waana muhiim jiddan haddiise masjidka marka hore la asaasayaba loo asaaso ilaahay khayrkii sheekh cabdiqaadirna lagu bariyo ilaahayna lagu baryo laguma tukan karo waa macbad kaniisad iyo biica wey laaka ka imaamka ka ah walaa asaga bayt ilaah iyo masjid ma ah waa kaniisad kaniisad marka inay xaaje iyo daruuro kuu geyso roob iyo aad tuuga iyo ka gashood ku tukata mooyeen maka bayd ilaahay baa loogu tukan karaa maya ka asaguna waa lamid waxaad iska eegtaa asaaskii hore asaaskii hore qolyo waxaad arkaysaa ku nafbaxayo le kulli waa masaajid diraar waa in la dumiyo masjid walbaoo tawxiidka lagala dagaalamo oo lagu caayo oo mujaahidiinta lagu cuno oo lagu duuro waxay leeyiin waa masjid diraar waa in la dumiyo waa waajib laguma tukan karo horta ama dumi ama dumini lakin waa lagu tukan karaa haddii waagi hore lagu asaasay in ilaahay keligii lagu caabudo ilaahay keligii in lagu caabudo in loo asaasay loona dhisay see lagu garanaya marka waa yahay ya dhisayaashaa la eegahaya ninkii dhisay baa la fiirinaya hadday asalkiisi hore wahaabiya dhiseen maxaan leenahay waa masjid usisa cala taqwa wtawxiid hadday qubuuriya dhiseenna alhaalib waxaa weeye inay u dhiseen in xaadidan lagu qaado tawasuldheeraha lagu qaado tawasulgaabka lagu qaado ilaahay khayrkii lagu baryo alaana lagu baryo bakhti iyo baayodhan lagu sameeyo masaajidda asalkeeda cala tawxiid wasaxi lagu dhisa haddana ay haystaan taadka ka mida taadka waa lagu tukan kara lakin tu laguma tukan karo inaad fahanteen baan u malayn aniga baasha in korkaa la wada ma aqaan in la dejiyaan aqaanaa taariikhda musitaadka dadkii joogay reesli ahaa iyo waagi la asaasayey la dhisay weydiiya waa laba kala baab tu alifka nimanka asaasay asal ee farax baan aqaana hadda ku mashquuli maayo marka ha ku mashquulin hawsha ayadaa tusaalan oga jeeda masaajidku muasis asaaska horaad eegaysaa waa masalaa dhib badan ilaa yurub iyo galbeed baa layska soo weydiinayaa wadaaddaa isa suran rag baa isla dhaafay xabadda sawaabku waa tafsiilka inaad fahantaan masjidku asaaskiisii hore hadduu saxnaa ninka dambe qabsaday ee balaayada ku wada salaada ka goosa haddaa rabta halla tukani laakiin beydku weli ka bixi maayo inuu beyd ilaahay yahay qiyaasan cala almasjid alxaraam nimanna waa ka murmaan sida wadaadkii maxamed sarusn acaabidiin kitaabkiisa masaajid diraar ee matbuuca ahaa akhriya laftirkiisu qolyo dambe iyagu laftirkooda wahaabiya kutu badan bay ka qoreen dagaal badan baa ka taagan laakiin tafsiilka alxaafid alfaqiih ibnu kaiir uu sheegay baa aniga iila roon asagaana aslam ah isagaana aslam ah masaajida loo asaasay fasaad iyo xumaan iyo ilaahay khayrka in lagu caabudo hawlkan lagu qaso inaan lagu tukan karinna wاladiina اtakaduu masjidan baad ka eegaysa soo ma garanaysaa ka asalkiisi lagu asaasay khayr gadaalla laga maamulkiisu ka hallaabayna masjidul xaraam baa asal u ah iyo asal bay masaladu kala leedahay in asaaskiisi hore raggii asaasay tawxiid u asaaseen iyo wanaag iyo diinna waxaan kala garanaynaa mala qaalib ah mu'asiska caqiidadiisi iyo manhajkiisa inaannu eegno inahaas waa khulaaso faahfaahinteedu ay ku iman doontaan fi kitaab almasaajid in sha allahu tacaala maxaad tidhaahdeen arbacada sug bay ku dhaheen arbacada sug bay ku dhaheen su-aal laga soo turoon ka jawaaba tana ugu dambayn doonta insha allahu tacaala ninkii anugu darsi wadaa su-aal soo tuura intaan fiiriyo maan ka dhaqaaqi doona marka ay u kalifina inaad xurmadarra iga kulantaan ay u kalifina in badan baa idinla hadlay waa diideen inaad su-aalina ma habeenka arbacada la sugtaan diidde docka tuurki dayn weyde nin damban u jawaabo yaasiin baa u dambayn doona ilaa arbacada laga gaarayo ma isbahandhe yaan lay qoonsan intaan indhaha soo taago haddaan iska sii jeedsado yaasiin warkiisu wuxuu leeyahay labadii aad sheegtay masjid kalaa u dhaxeeya muxuu yahay nin dimuqraadi oo baarlamaania ayaa xoolihii bixiyey masjid uu dhisay oo u dhisay ilaahay keligii in lagu caabudo in laga kambeyn gareeyo usan ugu talagelin in laga doorasheeyo ugu talagelin in aw farmaajo laga wado uusan ugu talagelin oo iskii u dhisay ka warran buu leehay lacagtuu ku dhisay soo hobsanay xalaal tahay in kale jawaabta ma fahamta misle xaraam lagu dhisaa quraysh kufaaru quraysh waxay fahmi ay fahmeen bal aminkan fahmi laadihi ay dhaheen beydkaanu dhisayna waa inaan la gelinin shilin kaahin mid laga keenay ribo mid khamre laga keenay mid laga keenay baqiye iyo dhilaysi mid laga kee wixii oo dhanba bayd ilaahay shay xaaraana oon xaalimihiisa la hubin laguma dhisi karo hal booliya maxay dhaheen ree macalin nirig xalaala ma dhasho xadaanaa saciid ibnu yaxya ibnu saciid alumawi xadaanii abi aabbihi oo yaxya ibnu saciid ibnu abaan ah alumawi xadaanaa cuثmaan ibnu xakiim ibnu cabaad ibnu xunayf alansaariyu ahbarina abu umaama ibnu sahl ibni xunayfin can ilmiswar ibni mahrama ibn nawfal ibn uhayb ibn cabdilmanaaf ibn zuhra azuhri wadaadkaas marka misran eh, makhrama ah waa saxaabi waxaa abtu ah cabdiraxmaan bn cawf cabdiraxmaan bn cawf azuhri baa abtigii ah ayib asaga miswara waa saxaabi aabbihii makhram ibn nawfalla waa saxaabi makhram ibn nawfalla waa saxaabi labaatan xadiid buu nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam labaatan xadiid buu suubanaha ka qaataa muslim wuxuu ku leeyahay saddex xadii lahu fi saxiixi muslim saddex xadiid buu ku leeyahay waxay isku waafaqeen bukhaariya muslim laba xadiid hal ka mida saddexdiina muslim baa la gooni ah oo nisbanaan u malaynaya labaatan xadiid buu nabiga ka tabiyaa saxiixu muslim saddex xadiid buu ku leeyahay saddexdaa muslim waxaa la wadaaga bukhaari laba ka mid ah laba xadiid bukhaari la waliyaa wey haddaba marka muslim hal buu gooni la yahay ayib afar xadiioo kalena bukhaari baa la gooni oo muslim kala gooni ah haddaba majmuucu maa lahu fi saxiixayn si guud axaadiiu ku leeyaha saxeenka misr waxaa weeye toddoba xadii saddexuu muslim wariyo iyo afaruu bukhaari gooni la yahay saddexuu muslim wariyo bukhaari baa la wadaaga laba ka mid ah idan toddoba xadii buu ku leeyahay saxeenko dhan saddex way ku imanaysaa fii saxi muslim afarta kalena buhaari baad ku mari doontaa insha allahu taala wuxuu geeriyooday lixdan iyo afartii hijrada bilmadiina almunawara qaala wuxuu idhi saxaabiga aqbaltu bixajarin waxaan la soo dhaqaaqay dhagax axmiluhu aan xumbaarsanahay haqiilun oo culus dhagax culus baa intaan soo qaaday baan la soo dhaqaaqay wa calaya isaarun khafiif waxaanan qabay macawis fudud wa calaya isaarun macawis baa dusheeda saaran khafiifun fudud macawista fududna waxaa lagu yaqan iska furanto guntigeedu ma xoogano markaad xidhaba miliq bay leedahay way baxsanaysaa baasho markay qarado jacfaanta oo si fiican u dhuujiso ilaa berri baad qabi kartaa inaad iska fujisa mooye laakiin markay fududahay maraysiibati ma taqaan wa calaya isaarun khafiif qaala wuxuu yidhi fanxalla isaarii macawistaydi baa furantay wa macya alxajaru dhagixii cuslaa ee jibaalka anoo wada bimacnaa ma foorsan kar mana dhigi ka dhagixi markoo allaaba yaa allah lagu soo qaaday lama dhigi kara marka la soco wey qaawan lama astaic maana awoodin buri saxaabigu an adacaw dhagaxi inaan dhigo xataa balaqtu bihi ilaan la gaadhay ilaa mawdicii meeshii lagu waday meeshii aan u waday usoo qaaday ilaa aan dhigo waan awoodi waayey inaan intaan asaga iska dhigo macawistii aan xidho nabigaa markay arka wey faqaala rasul ll sl slm irjic ilaa awbika fakhudhu walaa tamshu curaatan noqo oo maradaadii soo qaado irjic ilaa awb ku macawistaadi fakhuduu qaada xidho wey walaa tamshu curaatan idinkoo qaawanna ha soconina dhig wey dhagaxa tuur hajaba hadduu rabee dhagaxa tuur macwisti xidho ayib walaa tamshu curaatan idan baabkii ahaa in la dar yeelo aad la yskaga ilaaliya cawrada ilaalinteedo lagu dadaalo ayuu marka eh, xadiidku ku cadyahay irjic ilaa awbika walaa tamnahyi sariixa wey waa nahyi sariixa fi اtaxriim maxaa yeelay qaabku nabigu oola hadlay iyo hawsha hore nabigu asaga uu soo martay iyo axaadiista badan oo dhan marka la eego nahyigaas marka inuu taxriim yahay bay culummadu u badan yihiin culammadu u badan yihiin nin hadda tasriixiya waa nahyu karaahana ma arag laakiin usuushoodaan ka hadlayaa ah nahyiga markuu soo ororo maxaa lagu ambaarahaya maxaa lagu xambaaraya baabu maa yastatiru bihi liqadaai اlxaaja wuxuu baab yahay wuxuu isku asturi lahaa ruuxu markuu dana gudanayo xilliyaha marka cawrada la muujiyo lilxaaji maxaa ka mid a markaad qabaysanayso markaad kaajayso dana yeelanayso markaad darab yeelanayso waa xaaja keenaysa baabu maa yastatiru bihi liqadaai اlxaaj danagudashada wixii uu isku asturi lahaa xadaanaa shayban bn faruukha wacabdullahi bn muxamed bn asma aلdubci qaalaa labadaa waad waxay yidhaahdeen xadaanaa mahdiy wahwa bnu maymuun abu yaxya albasri baa la yidhahdaa kunyadiisa in badan waynu soo maray xadaثna muxamed bn cabdillaah ibn abi yacquub الtamiimi can اlxasan bn sacd ibn macbad mawla اxasan cali bn abi طaalib can cabdillahi bn jacfar ibn abi طaalib ibn cami rasul lah sl ly slam rasuulkeena adeerkii labaatan iyo an xadii buu nabiga ka tabiyaa saxaabigaas cabdulahi bnu jacfar ah labaatan iyo labaatan iyo an xadiid buu nabiga ka wariyaa muslimna afar xadiid buu ku leeyahay lahu fii muslim arbacatu axaadii afar xadiid buu muslim ku leeyahay laba kamida bukhaari baa la wariya laba kamida bukhaari baa la wariya bukhaarina labadaa keliya oo muslim la wadaago yuu ka wariyaa bimacnaa wuxuu saxiixan ku leeya o dhan waa maxay waa afar xadiid afarta ku imanayaan fii saxiixi muslim ayib idan wuxuu la marka bukhaari cafan muslim laba xadii laba xadiid isaguna wuxuu geeriyooday siddeetankii hijrada siddeetankii hijrada yuu geeriyooday maxaa min sikhaari saxaabu ahaa marka way dib martay geeridiisu qaal wuxuu uhi saxaabiga cbdulahi bnu jacfara ardafanii rasuul waa ninku u jecla carurtu jacfar aad buu u in adeerkiis jacfar abi aalib nabigu aad buu u jeclaa caruurtiisana cabdulaahi baa ugu jeclaa cabdulahi bnu jacfarna asma bintu cumays baa dhashood garanaysaa ayib waagii dambena cali u dambaysay agona abubakar baa ka sii horeeyey kadibna jacfar dabadiina abubakar baa guursaday jacfar bay xaas u ahayd jacfar waa kugu shahiiday dagaalkii mu'ta gadaashii marka abubakar baa guursaday abubakr sidiiq maxamed ibn bakar bay u dhashay kii markuu nabigu xajina xajulwadaac umushay ay dhashay ad garanaysaan kadibna markuu abubakar geeriyooda cali bay ku dambaysay carruurtii marka ay u dhashay cali iyo kuway u dhashay abubakar iyo kuwii reer jacfar ahaabaa murmi jiray war abbahanaga aabbihin ka fiicnaa oo muran markay murmaan bucay dhihi jira kala xukun carruurtan asmay kala saar ree jacfar waa kan faantamaya ree abubakarna meel laga maraa la lacyahay ree calina warkoodu dabyar ma hayaani dadkan kale xukun ayib marka way xukumi jirta waxay odhan jirtay dhallinyaradii qureysheed jacfar baa u fiicnaa waayeeladii qureysheedna abubakar ayib halkaasay ku dayn jirtay caruurtiis waa yaryar ragga aad murmaay waa labada nin hore caruurtooda murmi jiray ayib haweeney caqli badanoo nabigu jeclaabay calayhi salaatu wasalaam qiimo badan ardafani rasuulullah rasuulka ilahi baa ifangeliya daata yowmin maalin maalmaha ka mida khalfahu gadaashiisa xadiidku asagoo ariiq kaloo faahfaahsan baynu gaari doonaaye nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam asagoo markuu ka yimaado duulaan ama uu safar ka yimaado caruurta yararkaee reerka iyo dareyaashii iyo waalihii ay dhasheen iyo ilmaadeerta yihiin yararkaa laga hortegi jiray oo ku yaaci jiray waalid waa taqaa lagu yaaca nabigu intuu qaado marka gaadiidka saari jiray ardafanii rasuullah rasuulka ilahi baa ifangeliyey daata yowmin maalin maalmaha ka mida gaadiidku saaraa ayuu ii saaray oo dhabarkiisa dambe ayuu ii dhigay khalfahu gadaashiisa fa asara ilaya nabigu wuxuu ugu siraystay xadiian sheeko sheeku nabigu dhegta afki ii saaray qarsaday laa uxadiu bihi axada min annaas aanan u sheegin axad aadama intaan noolahay aadb weligii ma sheegin uu ku dhintay nabigaana u sheegay cilmigu isagu og yahay weeye hawl sir ah oo jirtoo dhici doontaa loo sheegay nabiguna wuxu yidhi hawshaa waa sir idan keenna haddaad u dhiibto hawsha horuu ka sii daynaya oday reer macallina la yidhi hawshaa waa sir eh ee xaj ninkii u horreeyey buu u sheegay ee uu la kulmay ninka u horreeyey hebel baasaa yidhi qarib mana qaran karee la socuu yidhi hawshii baa suuqa soo gashay odaygii baa la qabsaday urwaaside waxaad adigu hayn wey anuu ma hayn kara buu adigii baa qalbigaada ku hay waay ii sheegay buu marka ma xajin karaya dhaaf marka waxaa weeye cudurba dad bay cudur ku tahayba sirta marka loo sheego dad baaban hayn karinba ayib ilaa ay sheegaanna aan ma aan nasanayn laa uxadiu bi axadda min annaas wuxuu marka maxalushaahidku intaas waa qaabkay u dhacday qisadii iyo saxaabigii ka warramay weeye wa kaana axabba ma bi rasuul اllah wuxuu isku asturo wuxuu ugu jeclaa lixaajatii markuu dan gudanayo ee nabiga uu kor tagayo wa kaana axabba mastatara wuxuu isku asturo ki loogu jeclaa wuxuu bihi maagaba rasul rasulka isku asturo lixaajatii dangagurashadiisa wuxuu ahaa hadafun taag dalcad gebi derbi dhisan oo weyn hadafun waa taagga ama dalcadda waxaad u taqaanaan ama kaabadda aw amase xaaishu nakhlin ama dayr ama beer timireed timirtooda waa geedo waaweyn oo jiridloo shibiqoo isgelahayo hawd bay noqonaysaa ruuxi aggaa mara la arki maayo laba geed ruuxi kaa qariyan arki maysid ow xaa'ishu nakhlin ama beer timireed uu agga ka maro qaal ibna asma wuxuu hi fii xadiiii ibna asma xadiikiis wuxuu yidhi asagu yani waa waa cbdullahi bn moxamed buu u jeedaa cabdullahi bn moxamed ibna asma addabci iyo ila waxaa isku cadfanaa isku larhnaa shayban bn faruuq labadii sheekha muslim buu ka hadlaya ayb qaala ibnu asmaa fi xadii wuxuu yidhi yacni wuxuu u jeedaa xaa'ita nahlin wuu fasira asagu xaa'ish buu fasiraya xaa'ish haddaad garan weydo xaa'id beer wey waa beer ama derbi xaa'idku marna beerta qudhigeedaa la yidhaahdaa marna deyrkeeda iyo oodeedaa la yidhahdaa maxalushaahidku marka waa maxay nabigu calayh salaatu wasalaam inuu ku dadaali jiray xataa hadduu kor tagayo oo miyii la joogay iyo tuulo oon magaalo iyo musqule la haysanin inaad asturto ama meel gebi ah ama god ama darbi weyn ama hawd aad gashaa la rabaa inaad hortagaad u dhowaado ma wanaagsannabigu kaana idaa dahabad madhaba abcada markuu nabigu kortog doono wuu fogaan jiray meel fog buu tegi jiray haddii marka magaalo la jiro waxaa la rabaa musqusha in la hagaajiyo musqul dheer oo habaysan oo shanqadha aan la maqlaynin oo urkaiyo suudhu ka soo baxaynin oo ama guryaha ka fog ama habaysano xataa ruuxa ag fadhiya aan masuusha wax ka socda usan la dareemayn waa in laga dhigo haddii masuushii eh, neefta ka yeedhaba fadhiga laga maqlahayo guriga waa in laga guura haddee soo sidaa maa lama deganaan karo hawsha ayadaa khatar wey marka waxaaso dhan waxaa la rabaa in la kala sarigto oo wixii la kala duwo oo wixii cawra ah ama aan anshi ahayn oo dhan baa laga fogaasu nabigu yeelji alayh isalaatu wasalaam xadiidka marka sunnadu uu sheegay ah nabigu markuu doono inuu kor tago waa fogaan jiray derbi ama beer ama hawd buu geli jiray ama ama gebi wixii la halmaala waa sunna mu'akada cinda ahli اlcilmi wallahu subxana wa tacala aclam caaw cawn intaasaan darsiga ku daynaynaa laanna baab kale oo baabu inama alma'u min alma ayuu bilaabay marka baab اlcawraat intaa ku haro iyo howlaheedii insha allahu taala